الرابع عشر باب الاقتصاد في الطاعة قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Bölüm 14 İbadet ve Allah'ın emirlerinde ölçülü olmak. Taha Ey Muhammed! Biz sana bu Kur'an'ı üzüntü ve sıkıntı çekmen için indirmedik. 20 Taha 1 2 وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah size kolaylık diler. Zorluk dilemez. 2 Bakara 185 الرقم الثاني والأربعون بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم Hadis 142 Ayşe'nin Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre bir kadınla beraber otururken yanlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve bu kadın kimdir diye sordu ayşe validemiz bu filan kadındır deyip onun kıldığı namazları uzun uzadıya anlatmaya başladı bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi vsellem efendimiz bütün bunları sayıp dökmeyi bırak gücünüz yettiği kadarıyla ibadet etmeniz size yeter vallahi siz amellerden usanmadıkça allah da size sevap vermekten usanmaz buyurdu ayşe allah ondan razı olsun devamla rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in yanında en sevimli ibadet az da olsa devamlı yapılanıydı dedi وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال آخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه Hadis 143 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini öğrenmek üzere üç kişilik bir grup peygamber sallallahu aleyhi vsellem hanımlarının evlerine geldiler kendilerine rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in ibadeti bildirilince onlar bunu azımsadılar ve peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in yanında biz neyiz ki onun geçmiş ve gelecekteki günahları bile bağışlanmıştır dediler i̇çlerinden biri yaşadığım müddetçe geceleri namaz kılacağım dedi bir diğeri de hayatım boyunca oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi üçüncüsü de sağ olduğum müddetçe kadınlardan uzak kalıp evlenmeyeceğim diye söz verdi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem onların yanına geldi ve şöyle söyledi şöyle şöyle diyenler sizler misiniz dikkat edin allah'a yemin olsun ki sizin allah'tan en fazla korkanınız ve o'na en saygılı olanınızım fakat ben bazen oruç tutar bazen tutmam Gece namaz da kılıyor, uyuyorum da. Kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o kimse benden değildir. الرابع والأربعون بعد المئة وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة رواه مسلم Hadis 144 Abdullah İbni Mes'ud'dan allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu her türlü işlerinde ve sözlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldular rasulullah sallallahu aleyhi vsellem bu sözü üç sefer tekrarladı الخامس والأربعون بعد المئة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا Hadis 145 Ebu Hureyre'den allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu i̇slam dini kolaylık dinidir hiçbir kimse yoktur ki bu din hususunda amellerim eksiksiz olsun diye kendini zorlasın da din ona yenik düşmesin ve ezilip büsbütün amelden kesilmesin hal böyle olunca orta yolu seçiniz en iyisini yapamasanız bile ona yaklaşmaya çalışınız eğer böyle yaparsanız müjdeler size günün evvelinde ve sonunda bir de gecenin sonuna değin gönlünüzün huzur dolu anlarında allah'a ibadet ederek bu vakitlerden faydalanınız buhari'nin başka bir rivayeti şöyledir orta yolu tutunuz amellerinizi mükemmelleştirmeye ve allah'a yakın olmaya gayret ediniz sabahleyin öğle ile akşam arası bir parçada geceden faydalanarak ibadet ve taatinizi arttırarak maksada erişesiniz السادس والأربعون بعد المئة وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه Hadis 146 Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girmişti. İki direk arasında gerilmiş bir ip gördü. Bu ip nedir diye sordu. Sahabiler bu ip Zeynep binti Cahş'a aittir. Namaz kılarken ayakta durmaktan yorulunca ona dayanıyor dediler. Bunun üzerine peygamberimiz onu hemen çözünüz. Sizden biri istekli ve zinde olduğu haldeyken namazını ayakta kılsın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiğinde ise yatıp uyusun buyurdu. السابع والأربعون بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه Hadis 147 Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. sizden birinize namaz kılarken uyku hali bastırırsa uykusu geçinceye kadar yatsın çünkü uykulu vaziyette namaz kılan kimse belki de bilmeyerek istiğfar edip allah'tan bağışlanma dileyeceğim derken kendisine sövebilir beddua edebilir الثامن والأربعون بعد المئة وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم Hadis 148 Ebu Abdullah Cabir İbni Semure Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Tüm namazlarımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu